wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa habeen axad ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay labaatanka bisha januari labaatan qodobada barnaamijka xog aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona caawa xadka labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaa ka dhacay dagaal beeled liyo khasaare iskugu jira dhimashiyii dhaawac haddaba dhinacyada kala duwan ee halkaasi ku dhaqan gaaraan waxgaradkooda ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeynaya in lasoo weeraray waxayna sheegeen in mar marka dambeysa ay xal raadiyeen balse ay waayeen mid ka mida ah nabadoonnadaasi oo lagu magacaabo nabadoon xasan maxamuud xuurshow xasan geney ayaynu la xiriirnay waxa uuna ka waramay in uu qaar ka mid ah waxgaradkii halkaasi ku sugnaa uu la xiriir balse uu haleeli waayey soddon maalmooda ah waxa ayay sheekh muluud maxamed oo ciddan u nabadoon guuda cabdulla shaari eh, eh, yusuf eh, maxamed yuusuf xayow iyo odayaal lamida loo qaateena saddex biloodaan wacay saddexda biloodba waxay dhahayeen niman oo waxay istaakay dhigaayeen nabad raba waxgaradka gobolka hiiraan oo dhankooda iyaduna aan la xiriirnay gaar ahaan nabadoon maxamed yuusuf xaayo ayaa isna waxa uu yidhi ninkaas ayaan hore asuuka ala hadda waxaan jiray igalama soo xiriirin ayaan hore xaajadii labada dhinac waa dhamaynay gogolaan dhignay qoryaaraan dhignay waa ku kale waa lagu faataxaystay heshiisaa laga gaaray ninkaa odagaana kadib anagu ma arag waxaan iisoo gudbin doonaa waraysyada labadaasi dhinac nabadoonada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo ka warrami doona dagaaladaasi sida ay ku bilowdeen iyo inta ay soo socdeen qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysa aan kugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona walahi sida caadiga eh, waa qalab eh, muwaadiniin soomaaliyeed oo eh, ra-yigooda buujinaya oo isku soo banaan baxay in tasaaf loo isticmaalaa ma ahan wax taliska ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa loo arko wax uu raalli ka yahayna maahan waa sifo aada u qaldan booliska soomaaliya oo sheegay inay aada uga xun yihiin in booliska ay dhibaateeyaan shacabka islamarkaana ay mar walba dibadbaxyada ay dhigayaan rasaas lagu kala eriyo afyeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ka waramaya dagaalkii xalay ka dhacay degmada kaxda ee gobolkani banaadir iyo rabshadihii maanta ka dhacay degmada hodan qodobadaas iyo qodobo kale iyo waxyaabay nagu soo kordhayaad barnaamijka xog waraysi ku dhegaysan doontaan xubintii kalmaan ayaa qaybkaa ah. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa sheekay anigu waa ayaan labo mar kale iyo xog warays cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawodaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caweys dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo ansixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal mar kale kulan wanaagsan dhegeystayaal ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xog horeysi dagaal daliyo khasaare iskugu jiray dhimashadii dhaawac ayaa caawa ka dhacay xadka gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan dagaalkaas ayaa ka dhashay dhul beereed ay labada dhinac isku qabsadeen intaas kadib waxaa la xiriiray nabadoon xasan maxamuud xurshow oo lagu magacaabo nabadoon xasan geni oo ah nabadoonka deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe nabadoonka ayaa sheegay in muddooyinkii u dambeeyey uu baaq u jeedinayay dhinacyada kala duwan ee waxgaradka kasoo jeeda gobolka hiiraan in xal laga gaaro waxauna sheegay in maalmihii u dambeeyeyba ay weerar soo qaadayeen ciidamo wata dareeska dowladda iyo kuwa dadka deegaanka u ka imaanayay gobolka hiiraan sida markaasi uu sheegay waxaan ka cusoo laabtay aniga lix bilooda ayaan ka horaa dagaal meesha xogaya ka dhaciyay oo qabnin ku dhintay waxaa soo gala meesha hirshabelaha dimiday wana wayna kala masdaxday nin ki dhintay iyaana kumaamay iyo oo boqol halaada idi boqol halaada gacantaan ku haynaa adiga muddo soddon maalmooda ayaa dulbeereedkii dhuldheereedka degmadan baraf ayay niman ay galeen oo imleeyaho ciidamada askar soo goosatay u badan niman macaawsile iyo askar oo askartii waano qoriy waano rur haysana ay ayaa soo gashay soddon soddon maalmood ayaan aabtamaynaa lahayna war dagaal anagu ma geli karno oon dadkayna celinayn ayaan lahayna soddon maalmeelood dawladda dawladda hirshabeelle ayaana aana dhihaysay dagaala gelina waana joognay hadda beero gadaal jira oo la yidhaahdo doonka caraag la yidhaah oo dadka oo caraaga ku yaala masaajidle ayaa la falaayay beeriyey shalay iyo daraasa shal maalmood ay mafiisi daarka la gasha beercadoo hadda maanta cusubsan ku talay ka go-day hadiya gooyeen ayay ka raacdiyahayn bakirada dad ka raacdiyahay naaka salaadi annaga ordhig ah, ha yimiday lixtigna oo waxaa timida dawladda keedaho nabasugid ha timida saddex beri nala jirtay saakayay aadeen way soo raacdeeyeen markay soo raacadeeyeen way noo yimideen waxay leeyiin waxaan adinhayna male adinhayna male inaad ina soo afar magaalad kama goda hadii la soo raacadeeyey oo yimideen amaga beerin la makiininayo oo cadcadaay ay maanta boqol nin ciidanka dhandarka ku celinayna labaatan nin oo beeraha waardiinaysa makiinta waardiinaysay weerar ku qaadeen boqol nin ku qaada qolaa labaara ku qaaday way iska caabeen way isdagaaleen oon aniga majoog aniga albarfan joogaa nina waa dhintay saddexna waa ka dhaawactay labaatan shan nin hadda nafta la faray ka baxday ciidan kala nuuca ayaa meesig aaday anaga tala ma hayno dawladda hirshabeelle na wax aan hadda ka hayno ay leedaha ma jiraan imaanana ay leedaha ma kama hayno fadala waxba ka hayno war waa beri salaadii intii intiwaaga ilahay u beriyo hadana galabta waa la fara saaray dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawaa waxgaradkii deegaanka tahay dhinaca kalena waxgarad iyo odayaal dhaqan ay leeyihiin inta la xiriirteen sida xal loo gaari karo ma ka wada hadasheen soddon maalmooda waxa hayay sheekh mudud maxaa oo ciddan u nabadoon guuda cabdulla shaari yusuf maxamed yuusuf xayow iyo odayaal lamida loo qaateyna saddex bilooda waay saddexda bilooda waxay dhahayeen iska niman oo waxay istaakay dhigayeen nabad raba wax ay habay yaraatay iyaga warkayga ka qabteen male waxay dhahayeen waa imaanaynaa waa yeelaynaa waa soo baxaynaa wax ay soo baxseenna ma jiraan waxay wax loosoon naqay maahane wax laga baxsa male meesha saarka dadki tegane eh beel oo dad qabiil oo ma ahan ay joogaane ciidan dawladeed oo tuuti dawladda iyo qoriyi dawladda cusbay ahayd ayaa loogu tala meeshi oo boqolaal qafooda boqolaal qafoodoo kalaa loo diro anuu ciidan dawla ma haysano laakiin dad shacban haysano ah ku dirira dhulkoodii ay beereed caday hadda hadda dilka gooyinay joogaan dhul xayranaana joogin annagu dhul oo kaleana joogin kamaalki buraale oo aan oo la yaqaana kasii dhinaca ka koonfura beerayn adaasal ayay joognaa hada hadda magaaladan joogaa waan celinahay inaanta dhan hadda taada gacantiid ka baxday anaaba gacan kuga badgaaray oo waxaa la yidhi waadmasinaysa soddon maalmoodhaa dawlaa soo socosnaadeysa dawladii hornaceedina waan aragnay tana gacantiida waa ka baxday nabadoon xasan maxamuud xurshow xasan nabadoonka degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayuu kaasi ahaa nabadoonkaas ayaa waxa uu eedeyn u jeediyey nabadoonada kale kasoo jeeda gobolka hiiraan oo qaarkoodba uu soo hadal qaaday kuwii soo sheegay waxaa ka mid ahaa oo aan la xiriiray nabadoon maxamed yuusuf xayo waxa uu isna dhankiisa sheegay in uusan jirin xiriir uu lasoo sameeyey nabadoonka xiliyadii u dambeeyey laakiin ay jirtay mar sii horeysa uu lasoo xiriiray waxauu sidoo kale nabadoonku sheegay in dagaalka caaw dhacayba uusan xog ka sida markaa uu tilmaamay aniga horta um, maanta waxaan jooga meel qoryaalo la yidhaahdo xadkii u dhow jaalaqsiaana ka tegay marka dagaal dhacayna ma maqal haddaan maqribkaani waxay ka dabaysan dagaal dhacay ma jiro waa garta marka dad oon xoogaa beerahooda kala joogo oo qoloba qolada ka baqayso waayo dagaal hadda xabad oo la isku rida ma jiraan xalay waxaan maqlay anigu hadda mana hubo in la soo xelshay in kaleeta xoogaa qolo safar iri wadatay nimantii ugaha inay ergii ka qaateen laguna daba joogo oo dadkii ahalka ay raaceen in iska raacana lay sheegay marka kollay intaasaan maqlay khasaarada shay oo dhimashay dhaawac iyo iska horimaad madna ma maqal waayahay fiidkii caawa ayuu dagaalkan dhacay waxaana lagu eedeeyay dhinaca hiiraan inay weerar soo qaadeen oo ay weerar kusoo qaadeen dadkii beerahooda falanaya halkaasi ku sugnaa taasi maxaa karuna ma maqan aniga sheego haddaan kaa maqna waay nabadoonkii deegaanka tahay xog arrimahaasi ku saabsan ilaa hadda kuma soo gaarin miya war waxaan aqoona xadka meeshaas maanta waa joogeen dadku beeray kala jireen laakiin cawada wixii dhacay ma ogeen koorna wax ma dhicin waayahay adoo nabadoonkii deegaanka ah in caawa dagaal halkaasi uu ka dhacay khasaarena uu jiro maxay tahay sababta ad u ogaan weyse hadde aniga malaaig ma hoyaanku iri maqribka hadda maqrib waxaynaa laga joogaa malaaig mahe aniga xaafadaydaan joogaa magaalada ma joogo jirta soomaha telefoona jir wax walba lagu ogaan karo maya hadde inaan ogaadaa shardi maahan aniga hadii adigu aad bumurinaysa shardi waa gaar aniga malaayiga ma ahi ahay sidaas u ogaan weysay meesha dhimashaa dhacayso dhaawacaa jiraayo sidaas u ogaan weysay loo badbaadiya dadka siay ku ogaan weysay su-aashaas waxaad moodaa xoogaa say u taalla si ka badan udhegayso aniga baniaadam aan ahay ku yiri mhm. wixii toban daqiiqo ka hor ama hal saac ka hor dhacay dadka ma wada gaari karaan waagii ma berin leesma waraysan weli waxaad sheegaysaa maqribki kadib maqribna hadda waxa udhexeeya waa hal saac wax u dhow war saddex jeer lama soo duulin oo toban jeer lama soo duulin hal lama soo duulin dadku waa dad beeraalay ku yiri beeraaleyna waa isku muxuu ahaay t um, markuu dhulku biyobaxadu ku baxdo intaada ka jirtay intaada ka jirtay ha yidhahdaan cid cid ku duushaa nagax qoladasaa soo duusho melihi qoladaana duushana melihi dadkaas dad isla dhasho aalo isla degan waayo dad um, waxay jiracsan keliya hogaankii dabadoonadii dhaqanku waa jiraan xalna waa rabaa laakiin maamuladii waxaa xalilaad moodaa xoogaa inayna oon um, sidii la raba ahayn waaya arrintan muddooyinkan ayay soo jiitamaysaa lalahaa taasi maxaa ka jira hadda ma ogtahay wax soo jiitaba ma jiraan dadka ismana gelin ismana dhaawacno yaa la dilay ninkii waa laga heshiiyey qori alaagogo la dhigay aanbarafaa la dhigay waa laga heshiiyey beeraaleydaasoo maskaxdaysadakacmug wax olaadayo ah, labada dhinacood dowlad qabaan ma jiraan sideedaba nabadoon xasan maxamuud xuurshow oo nabadoon ka ah deegaanka ceel baraf ayaa kula soo xiriiray xaaladahaas taaganna muddooyinkaas uu kaala hadlay si xal looga gaaro arrintaasi ma jirta inuu kula soo xiriiray si xal loo gaaran oo kaala hadlay si intiisan dagaal u dhicin aniga ninkaas ma aqaan kollay magaciisa oo saddexan laakiin ninaan isla hadow yaa maqaan xasan geli malaydaa aqaana ma dhaafi kara aniga ninkaas ayaan hore asuukaana dabaybay hadda waxaan jiray igalama soo xiriirin ayaan hore xaajadii labada dhinac waa dhamaynay gobolaan dhignay qoryaalaan dhignay waa ku kal waa lagu faataxaystay heshiisaa laga gaaray ninkaa odagaana kadib anigu ma arag muxuu ahaayeto iyo heeshaan wax ka socdaba ma arag haddaana biyaha baxaan iyo waxaan yaroo hadda la sheegaa moogiye wax ka weyn oo kaleeto maba maqalba aniga nabadoonaan ahay nabadoon haddaana nabadoon islaama nababada soomaaliyaana ah. mhm. ninkuna qolo waa ka dhalan karaa laakiin aniga hadda labada dhinac waa dad dirisa oo walaala oo isla dhashay cid hadda dadkan kale weeraran layi anugu ma maqal mana arag dadka hadda iga xodogaalsan ma jiraan anaa ugu dhow waxaa jira khilaafoon beerahaas anaga intaan kaa jirayo intaan kaa jira ah oo marna iska daba marna iska kacamoogiye qoladaas wax soo weerartay maahan qoladaana ma weerarin waana beertaas yar oon biibaxada markay gasho dhulku hooyo la yidhaahdo muxuu ahaaye to intaan lahay intaan lahay waxaasna soomaaliya ka dhexeeyaan wax kaleeto ilaahay abuurto hadda qolo qolo ku duushay ma jiraan qoladaasna ahalaan nahay dirisaanahay waa isdhalnay waana sidoo kaleeto waa isla dhasheen waxa isku soo duulay iyo wax colaad badan isu qaba ma oga anaga waxaan kala yarogaa beerta markay biyo ku baxaan oo dad yaroo beeraaleydaas isku baxaan ay leeyihiin sointaydi inta aheyd iyo soint inta ahed intaas intaasna markay biyobaxadu baxdo oo dhulkii waa kala kala tagaa markay timaadana waa la isku soo noqdaa nin walba inuu meel taxbadou rabaa xalaana laga gaara anaga intaas wax dhaafsasano kuu sheegi karaa ma jiraan waayahay sidee xal lagu gaari karaa isleedahay leedahay shacab inuu halkaasi ku daato war wax dhigo kama jiraan waxawaaye colaada waa eh, jirtaa waa sax dad hadda ka hor nin iyo laba waa ku dhiman jireen waana ku dhiman jireen dadkaana dad isla degan oo ilaa meeshaan ilaahay ku abuuray isla degan waayo marna waa isuli jireen marna waa kala tegi jireen dhulkana kuma kuuli jireen waana dhibaato kale kama jirto oo muxuu ahay dhibaatada soomaaliya waxa yaalla maantay waad og tahay marka xal waxaa lagu gaari karaa inaan nabada raadsiyo odayaashuna waa raadi jireen hadda w xalay dhacay adigu hadda dhowr bilood ka hor la dilay waa laga heshiiyey muxuu ahaay hadda adigu ad ii anigu waa maoge iyagana waa laga heshiina culays leedaa lama kaasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed yuusuf xaayow waxgaradka kasoo jeeda gobolka hiiraan sida aad ogtihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin war ma harin gafgaf lagu sixiyo godob guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira xag horeyse aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idin kaga imaanaya maanta degmada hodan gaar ahaan waxaa sebiano ka dhacay dibadbax rabshado wato taasi oo ka dambeysay askari ka tirsan booliska soomaaliya oo maanta askari kale halkaasi oo booliisa ku dilay xaafadda sebiana dadkii ku dhaqnaa ayaana banaanbax dhigay isla banaanbaxaasi dad kale ayaa ku geeriyooday afayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo aan la xiriirnay ayaa weydiiyey rabshadahaasi iyo booliskii halkaasi dadka shacabka ku dilay sidoo kaleeta dhanka kale wax ka weydiiyey dagaalkii xalay ka dhacay degmada kaxda ee khasaaraha ka dhashay waa eh, sida aad ku aragteen eh, warsaxaafadeed kasoo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maantay eh, abaara sideed iyo saac maantay oo taariikhdu ay ku beegnayd eh, maanta oo taariikhdu ay ku beegnayd eh, labaatankii january laba kun afar iyo labaatan abbaara sideedii saac oo duurnimo ayaa la dilay marxuum exbris daahir cabdi axmed ina salaado maxamed geedi afartan sanjiraha ku dhashay mudug deganaana degmada wadajir kaas oo lagu dilay isla degmada wadajir gaar ahaan waaxda xaawataako eedaysana booliis mawliid maxamed axmed oo ku eedeysan dilka marxuumka ayaa ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen haddana wuu xiran yahay wuxuuna ku socota baaris si cadaalada loo horgeeyo eedeysanihii gacanta lagu hayaa waana uu xiran yahay faraska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka xun dhacdaas foosha xun ee eedeysanahan si deg deg ah ayuu cadaalada u wasiri doonaa marka sidaasaa maanta wax uga dhaceen goob cabashada dadka deegaanka iyo shacabka iyo dadkii banaanbaxa dhigayeen cabashadoodii waana soo gaartay waana ka xunnahay dee in qof muwaadin oo soomaaliyeed uu sifo kasta ku dhinto Eh, aan ka ahayn sifooyinka sharciga u baleeyey aan ka ahayn sifo aan ahayn uu ku dhinto eedaysana eh, hiidinana uu taagan yahay gacantaa lagu dhigay waana xiran yahay dee baaristiisaana socoto cadaalada ayaana la horgeyn doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan biidnilaahi waaya afhayeen eh, marka hore kacdoonka wuxuu ku yimid qof ayaa la dilay haddana kacdoonkii marka uu bilowday saddex qof oo kale ayaa meesha lagu dilay dilalkaasi shacabka boolisku ay la beegsanayn maxay tahay walaalow eh, waxaan kuu sheegi karaa horta eedeysanahan eh, mawliid oo hadda ciidanka maanku ay gacanta ku hayaan oo dilkaa geystay eh, wuxuu ku yimid isku soo bixii dadkii shacabka isugu soo baxeen askariga kale asna daahir wuxuu ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliyeed walow hadda ay daafin saarnayd oona actiif ahayn kaasna sifo kasta ku timaado eedeysanihii falkaa geystay oo ku eedeysan inuu falkaas gacantiisa ku geystay gacantaanu ku haynaa sababta ay ku dhacdana waa wax baarista ku imaan karta uu ku dhihi karno sidaasa waxu dhaceen maahana wax hadeer ku dhihi karo sidaasa waxu dhaceen maahan waa arrimoodee baarista la xiriira baarista kadibna garsoorka gacanta ku dhigaya oo eedeysanaha ka dhigi kara dambiile ama ama ama ama ama maxaa la yidhahda inuusa dambi lahayn laakiin maadaama uu ku eedeysan yahay kiiska noocaasa waa wax garsoorkii iyo baarista la xiriira waa wax hadda ku dhihi karo sidaasa waxu dhaceen sidaas waa waayahay kacdoon ama dibadbax haddii uu dhaco rasaas mooyaane xal kale oo lagu xakameyn karo boolisku ay hayaan ma jirtaa wallahi sida caadiga eh, waa qalab eh, muwaadiniin soomaaliyeed oo eh, ra'yigooda guujinaya oo isku soo banaan baxay in tasaaf loo isticmaalaa maahan wax taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo xal arko wax uu raalli ka yahayna maahan waa sifo aada u qaldan qawaaniinta iyo shuruucda dalka yaalahayna ma qabaan dee ciddii falkaa gashay unbaa mas-uuliyadda qaadanaysa laakiin maaha wax taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu raalli ka yahay ama uu faray ciidanka maahan imika waxaa la faray shacabku adeegaan waxaa loo tababaray shacabku adeegaan waxaa la faray oo loo tababaray inay u dhimriyaan xaaladaha noocaas oo crisis badanbaxayd ay jiraan xaalad gaara ah oo lagu maaneys garaya jirta marka dhacdooyinka noocaanahi waa qadar dhacday waana ka xunnahay tariska ciidanka booliiska soomaaliyeedna marna raalli kacayn qof muwaadin soomaaliyeed xitaa xagatani soo gaartay iska dhaafay nafta la dhaafiyo ah cidda falkaa geysatay ku eedeysanna maxkamadda awood ayay wajahayaan waayahay dhinaca kale xalay xilli dambe markay ahayd degmada kaxda dagaal ayaa ka dhacay toban ku dhow ciidanka booliska militaria ayaa halkaasi lagu dilaa laleeyahay bal xogtaasi iyaduna maxaad la wadaagi kartaa maasantihiin waa la socotaan dalku xaalad dagaal uu ku jiraa khawaarijtuna si walba oo ay ku dhibaateyn karto shacab soomaaliyeed iyo ciidamadan iskaashanaya oo magaaladan ammaan ka dhigay oo maxay ahayd <coughs> howlgalka dhinaca laga bilaabay meesha laga bilaabay muddada kooban oo howlgallada socdeen iyo meesha maanta laga gaaray waa dareemi kartaa marka qawaad waxa ay door bidaysaa inay dadka shacabka ah iyo ciidamadaba ay dhibaatayso marka dee ciidan eh, xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan boolisin militare oo magaalada amnigeeda aad ogtihiin eh, eh, kaalintii talleeg ay ka qaadatay oo magaalada meelihii laga sukuurgareynaya joogay hadii khawaarijta ay soo weerartada waa iska xaalad dagaal khawaarijna si dhuumaalaysi ah ayay hadba wax kusoo weeraraan khawaarij hadda aan leenahay awooda ciidamada kusoo weeraraan leeyihiin magaalada muqdishona waaxigeeda kama jiraan marka si dhumaalays wuxuu qoragu lasoo tuuraa waxbaa ku gaaraan kumana dhihi karo hadda intaas askariya kudhimata ama ku dhaawacantay waa iska xaalad military waxaa ku sheegi karaa in weerarka laga hortagay oo la fashiliyay khawaarijtii meydkooda iyo dhaawacoodana meesha laga jiiday waayahay ciidanka xilliga weerarka lagu soo qaadaya waa ay jiifeenayaan ciidan amni sugaya oo jiifa maxay tahay amniga ay sugayaan waxaasi waa dacaayad waana waxyaaba propaganda ah oo argixisada dagaalka raacaysa ka riixaysa weye ma jirto cid cadayn karta cid goobjoog iyadoo dhigi kartana ma jirto ciidamaduna hawsha hayaan mas-uuliyadda hayaan awgeed maba seexdaanba sideedan haddaba xaalad ciidan wax ka taqaano mar walba santriyaa jira mar walba waardiyaa jira mar walba ciidanka daafaha magaalada jooga meel lagu seexan karo iyo xaalad lagu seexan karaba maahan waa xaalad amniga magaaladaana dadka noolaanayso oo nabadeeda iyo horumarkeeda iyo dhaqaaqeeda lagu dareemayo waa dhiigka shuhadada iyo kuwa la halmaala er-, ee furmaha ku eryanaya ee khawaarista iyo waxa la halmaala marka arrimahaasi waa dacay warax khawaarista dagaal ka riixayso shacabka soomaalida sharafta iyo qiimaha badanna yaan dacaayadaha noocaasa loo gudbinin ciidankaasi haddii la faltamo dee khasaara waa imaanayaan labada dhinac ah khawaarij naftiisa haligaya oo aan naftiisa rabin ayaan la hawlgaraynaa oaan iska celinaynaa oan hortaaganahay marka in la dhimanayo waa waa sacrifice iyo nafur ciidamada ay ku shaqeynayaan ilahayna waxaan uga baryaynaa inuu intii ku dhimato u naxariisto intuu dhaawacaana nooga booga dhayo ma ahana mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaad maahane shuhadada iyo geesiyaasha qarankani meel kasta oo qarankan baafihiisa kamid ah ay ka go tahay inay kula dagaalamaan khawaarij oo ka ciriftiraan marka waxaas wax iska dhacayada wax dhig loo dhigayna maaha waaya kaxda dhacdan tii ugu horreysa maa xale dhowr jeer ayay sidan kale ka dhaceen weerar in lagu soo qaado ciidamada qarxyo laga fuliyey xilli habeen ah marka degmada amnigeedu ciidanka booliska iyo kuwa boolis militario ma u taag waayeen wallaahi kaxda haddaad taqaano ood maabka kaxdu ku taallo aad taqaano kaxdu waxay ku taallaa daafaha galbeedka magaalada caasimada muqdisho laga soo galo oo meesha gobolka shabeellaha hoose meelaha looga soo galo ka mid ah oo dhulxeebeeda dee kaxda kuma taalo isgoyska nambar afar iyo iyo iyo aargada iyo tarabool midna kuma taalle magaalo deex ah oo xeeb ah magaalada sanaajeeda ahay kaxda ku taallaa marka meel lagu dagaalami karo oo oo oo khawaarijta maxaa la yidhahda loogu hortegi karo oo magaaladan amnigeeda laga sugay waaye dee khawaarishii wax la halmaalan waxba laga weydiin maayo waxaanan waxaanan ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeynaynaa uguna bishaareynaynaa in khawaarish ugu dhex fiican badan dalka laga sifayn doono hadii ilaha yidhahda waayahay weerarkii xalay kadib maanta howlgallo culus ayaa laga sameeyey degmada kaxda howlgalkaasi maxaa lagu soo qabtay dee meel laisku fara saaray oo khawaarishta loogu hortegay oo lagu fashiliyey howlgal waa ka dhacayaa farxadkooda iyo meydkooda iyo dhaawacooda la baacsanayaa ma ahan eh, howlgallada lagu qabanayo maaha in wax wal lagu aruurinayo dhaawacyadoodii ahaayeen howlgalladan waa sii socon doona o dhan ayna ka socdaan maahan wax kaxda iyo deegaamada keliya ka soconaya dalkao dhan howlgalladu ka socdaan insha allah waaya xogta aada haysaan meeqayd ka disheen shabaabkii weerarka soo qaada meesha sidaan horaba kugu sheegay xaaladaasi waa xaalada military eh, xaalad faahfaahin badan eh, in laga bixiyo ubaahan ahan waxaan keliya idiin sheegi karnaa in weerarkaasu dhacay lagala hortegay khawaarijtii siday wuxu rabtaan aysan waxba u dhaceen afyeenka ciidanka booliska soomaaliya sadiiq doodisho ayuu kaasi ahaa qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracanmarkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna xog waraysi koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan halgamba lagu jira horseedkii uu dhaqaaqe soo hareer istaag meelaad ku hadhaa hadeer ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte war bashiirow halkaa laadaha iga reebine meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meel aan ku hadhaa hadeer ma jirte meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee war raisul raysul abi ahmed waxa waa dhahay dadkayga bad la'aan ma noola karaan mana qahari karno mana dhaafi karna badda dadka anla kan iyo waaye marka waxaa la dhahay maalaa ku haranaa hadeera ma jirte maalaa ku haranaa hadeera ma jirte korneel tafasow shalay aad oga baato kanuguladda hawaasay haddii aad wiilku roogu waysanta ka hari weysaye dhee way ku haysataa waryamadhee waxaan siyaasadda waa galqalinaysaa war aabi iyo ilmihiisa haddaan la iska celin eh. meel uu ku haraa hadeer ma jirte eh. meel uu ku haraa hadeer ma jirte war kalemaane waxaa la yidhi eh. wiil hadda ka hor imtixaanka ku dhici jiray oo baqanaya ayaa walaalkii ka yar iskuulka u diray si uu natiijada imtixaanka ugu soo fiiriyo wuxuuna yidhi walaalkayow haddaan hal maadda ku dhaco waxaad igu tidhaahdaa maxamed baa ku soo salaamayey haddaan laba maada ku dhacana waxaad igu tidhaahdaa laba maxamed aa ku soo salaamayeen si aanu aabba noo fahmin kadib wiilka yaraa wuu baxay iskuulkii uu tagay natiijadii uu soo fiiriyey wuxuu arkay in walaalkiis uu dhammaan maadooyinkii ku dhacay markii uu guriga ku soo laabtay waxa uu yidhi walaalkayow ummaddii nebi maxamed oo dhan oo ku soo salaamayeen oo uula jeedo dhammaan maadooyinkii waad ku dhacday hadda marka muuse biixi iyo abiy axmed waxay arkeen in ummadda ummadii soomaaliyeed oo dhan ay damacoodii ka soo horjeesteen waxayna maraysaa meelaan ku haraa hadeer ma jirte oo meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee kaadh baan lahaa hawaadiyo jacaylkeed horowga mar baan soomaalida habsaanti markaan habeen qura urda nabaadu seexdaba soo hees waalwaale eed eh. qoromay ma qaadan waryawaklow eh. fadhinimadii iska dhaaf ani waa ku garab joogtaa eh. dadka dhami hawariyeen waraabiyo wax la waayay geelow ninkii waa lambawduda badaad helaysaa hadeer ma jidhe oo meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte warkalamaanaysa aad ogtihiin aabiy axmed waa ka baaqday shirkii igade kambaale ka dhacayey haddana kambaale kama joogine shir kalou uga qayb galay oo wadammadana dhexaadka ay ku lahaayeen madaxweyne xasan sheekh ma dhihin meel dhexoo la istaaga ma waradiga lunsane sawirka istaagga ahayoo madaxda waddamadaasi galeen xasan sheekh marba haddii abiy dhex taagan yahay inuu ka qayb galo waa diiday warada muuse bixi muxuu booskiisa u gelin waayey warsaale axmed jaamaca galay umuma muusu matalahayey war warkaa iga dhex gelinine abiy shirkii horuu ka baaqday ka dambuu ka qayb galay midna kuma badbaadine madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka jeediyey khudbad dheer wuxuuna yidhi dalkayga waxaa ku soo xadgudbay abiy axmed wuxuuna yidhi xaq uma laha inuu heshiis la galo gobol soomaaliya ka ah. geeska afrika wna dab ka shidayaa uu yidhi naw oo somalilanna miyuu dafirayba shibdhawaagle alooshaannaqa hurinin annagaa ku ixtiraafnay waar naga tag waadna ceebaysoo badbaadna geliso wadiga hawada ka soo degi waaye xataa baabuur maxaad u soo raaci weyday waraa waklow hayla yaabine bad baa rabe alilihe bad baa ku haraa hadeer ma jirte meelaan ku haraa hadeer ma jirte abiyow melaalkahraa soo banjarna webagaa usbaga daroy warramadheeyow annaka baay boqol waa joogtaa lafta naqa iyo lafta qaranna waa isla joogtaa war aabiyow waxaan ku dhihi lahaa bunyuqbaanyuq hadalkii noqdo booka iyo tuur iyo been heshiis lagu galo baadil iyo xooga labaduba haddaan baydka fulin waa bushimadaale yada abiyow ka noqo boobku soco maahe meelaan ku harnaa haddeer ma jirte badaad helaysaa haddeer ma jirte war muuse bixiyo afaara raab ah loo qaaday waxaa la yidhi adimaa annagana waalooyo badda adimaa kala tuuranooyo iskaabulada adimaa dirooyo adimaa marooka u wadooyo oromada adiyaa kula wadooyo adimaa saas noogalooyo lacagta adiyaa kula cunooyo nawar muusa afkaa ma yaqaana ha u gafin warbow hayswareer mishaal maxamed kaahin baa u fasirahaye war dad faranaatiin oo waxba lidiima sheegi karee abi isagoo meesha fadhiyaa boqoliyaabaatan waddan hortooda laga cambaareeyey waa kii toddoba waddan hor imaan waaye warbalaayo balaayo u gooyo islaaca soo badsada eebba wixis hindhismudaya qunfac ku noqday war baas waana lugooye maraakiibtuu haystay hubka muu nugu soo wareejiyo aryaadhaha idinka naftirkiinaan xabbad ogayn aabi axmed wada waranaan rabaahow yidhi war asigoo gurigayna dhex taaga wada hadalka rabaa urbow horaa loo yidhi meel how u baana hadalkuma bogsootee hubka qaata oo kaca ah heegan gala dadkaygow meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte aryaadhaha warkaa ku soo ordina wadahadalkau codsada waa laga diiy diidaa la yidhi madaxweynihiina ka daroo dibi dhalowba sameeyo masarow u duulay abiina muggaasaa madaxa lagu dhiftaa la yidhi addeewalaana hore loo yidhi ninka xagasha kaa guba xundhurtaa laga gubaahe mugow dhulkaanya faragelin ka dhaafi waaye masaroo la ogyaha waxa etoobiya kala dhaxeeya iyo eretariyoo la ogyaha waxay soo kala mareen iyo soomaaliyao dhulkay horey etoobiya u qaadata maahe inti kale ka fakala'dahay mugaxaa idindhiga meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte warnamiya walmooshiidan waagii hor masar welibana sii jartay gorida erijari alxakiim hayaatu soomaal walmowtul habash kaasu sugaad walintona mataraa beebiyaal yoonay taangiyaalna sii doonana tolow meelaan ku hirno hadeer ma jirte meel oon ku hirno hadeer ma jirte war kalemaana war mahaysaane xogayaha igad oo shirkii igad fadhiyey intii shirka la fadhiyey madaxweyne xasan wuu ku carooday baa la yidhi waa edab daran tahay wasiirka ka istaag ama cadaalad noqo oo si dhexdhexaada ah igad ugu shaqee ama iscasile wasiirka arrimaha dibadda etoobiya noqoadwalkama jira tage miyuu sameeyey waaryaara walla weynan weedan xishoonayne qaramada midoobay ninka fadhiya guddoomiye ku-xigeenka igad iyo eloboorka ninka fadhiya hawada naga celinaya dhammaantoodba waa reer balod weyn baa la yidhi marka maskiin xog hayaa maxaani daba dhigay oo waaqlow adigu gormad afhayeenka etoobiya noqotay waar maxaad noola yaabaysaa meel aan ku hadhnaa hadeer ma jirti meelaan ka hadhnaa hadeer ma jirti aryaa waaqlow samigay cabdulla wuxuu yidhi hw wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel meelaan ku harnaa hadeer ma jirte meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysoodkala socota socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo

fagaad bilaash mooday gurbad dhul ku jira maaha macdan buu dusheeda taala cilmiga in badan dheere werigay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo werigay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doonan waxaan ahay bukaan socod baaqayayla garan doonan waxaan ahay bukaan socod keligay haddaan booyo haddii aan bahor dhiibo keligay haddaan booyo

yohow bulshadaadeega quurahaana soo booqda nimayohow bulshadaadeega quurahaana soo

waxay bukaal soo fadhiyo anaa xogle iyo baawad lagu faalo bal fadhiyo anaa xogle iyo baawad lagu faalo bukasiyo nafduudiyo ileen hawlku bogan waaye keligay hadaan booy haddii aan baroorbiiqo keligay hadaanbo haddii aan baroorbiiqo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaansoon baaqayayla garan doona waxaanahay bukaansoode keligay hadaanboy runtii aan baroordiiqo keligay haddaan booyo haddii aan baroordiiqo baaqayay la garan doon waxaanahay bukaan doon baaqayay la garan doon waxaanahay bukaan